بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة darsigii hore ee ku saabsisnaa asulطaan sulaymaan ibnu saliim ibnu bayaziid ibnu moxamed alfaatix ibnu muraad waxaynu kaga warannay guud ahaan taariikh kooban oo ka mid ah waxyaabihii uu qabtay si duuduubaynuu tilmaamnay waxaa la codsaday inaynu waxoogaa tafsiila ka bixinno laakiin kollayba waa adag tahay darsi saacad iyo wax ka yar soconaya nin muslimiinta u telinayay lix iyo afartan sannadood in lagu soo koobo taariikhdiisa hadday dagaalla tahayna saddex iyo toban dagaal oo waaweyn galay waxaan isku dayi doonaa caawa laba sanoo ka mid ah inaan tiltilmaamo uun n waxaan soo sheegnay inuu dhashay kun afar boqol iyo shan iyo sagaashankii meelaha uu guursaday labaatan jir markuu ahaa ama kun shan boqol iyo shan iyo toban markay taariikhdu maraysay weliyul cahdiga qura ama ninka qura ee sugaya khilaaf alcumaaniya ama dowla alcumaaniya qaybo ka midii ceebahay lahaayeen waxaa ka mida ah sultada la ysku dili jiray nimanka dhaxlaya inta badan cid waliba ceebay leeday laakiin inagu janaral islaamka waxay u tareen baynu ka hadlaynaa isagu laakiin aabbihii keligii buu dhalay wax raga oo sultada cid ku haysatay may jirin weliyul amriga markuu ahaa saddex wiiloo yaryar buu lahaa waxaynu nidhi saddex sannadood kafa meel la yidhaahda buu ka soo ahaa amiir toddoba sannadoodna maanisa iyo adirna labada gobolee kalaa ama labada magaale kalaa buu amiir ka soo ahaa magaalooyinkaasi ayuu noloshiisii hore ku soo qaatay trabzon uu ku dhashay kafa adirna istambuul manisa inahaas buu noloshiisii hore ku soo qaatay isagoo khibro idaariya leh ama siyaasi bislaaday isagoo ah oo toban sano maamul ku soo jiray waxaanay dhaqan u ahaa dadyowgaas khilaafadaee hore ee cuhmaaniyiinta wiilku isagoo dhallinyaro abaa ah imaarada loo dhiibi jiray laakiin laguma sii dayn jirin kow hooyadii baa la raacin jiray macallinkiisaa la raacin jiray murabbigiisaa la raacin jiray gruub dhan iyagoo ah laakiin la rabo in wiilkan la tababaro ayaa imaarada lagu bilaabi jiray marka wuxuu imaaro soo hayay weliyul amriya oo gobollo soo maamulay muddo toban sannadooda ah. tacliin marka horena fiican oo ku saabsiisan jawaanib badanna wuu lahaa waxay idhahdaan farsamo yaqaan buu ahaa qoladan dahabkiiyo waxa la dhalaaliya dhagxanta yaqaana wuu ahaa luqaadka ilaa afar luqu yaqaanay gabyaabuu ahaa tadriibaad siyaasiyuu soo bartoo la soo siiyey tadriibaad caskariyaa la siiyey nin markaasi dhisan oo maamul u dhisan buu ahaa wuxuu kaloo soo joogay iyadoo siraac waxoogaay uu dhex maray aabbihii iyo awowgii marka maamulka loo dhiibay awowgii baa madax ahaa mar dambe ayaa wiiluu dhalay iyo askartu waxoogaa yara gadoodeen odaygii baaba ka tanaasulay marka siraacaadkaas dowladda gudaheedana khibrad buu lahaa wuu soo joogay markii loo magacaabay madaxnimada waddanka aabihii markuu dhintay sadrulacdamkii sadrulacdamka waxay idhaahdaan waa wasiir alawal waa brime minister ra'iisal wasaarihii ra'iisal wasaarihii waddanku uu u yeedhay ee mansabka uu ku fadhiistay qaraaraadkii koowaad ee uu soo saaray kow wuxuu ra'iisal wasaare ka dhigtay ninkii hore ee ra'iisal wasaare ahaa biiri moxamed baasha ninka la yidhaahdo ra'iisal wasaare wakhti doora soo ahaa laba wuxuu mansilad wasiir u soo dallacsiiyey murabbigiisii tababari jiray qaasim bak nin la yidhaahdo rutbatul wasiir buu soo gaadhsiiyey marka wasaaradoo afar bay noqdeen sadril acdamka qaasim bek mustafa baasha iyo farhaad baasha afar wasiir buu lahaa waxyaabihii koowaad ee uu ku dhaqaaqay waxay ahayd warbixin baa loo diray dowladahay saaxiibka ahaayeen in kursigii ninkan loo calimo saarayo uu fadhiistay qaraarkii kale ku xige uu soo saaray wuxuu ahaa in la dhiso cimaarad khaana cimaarad khaana waxay yidhahdaan waa mu'asasaadka khayriga ah mu'asasa khayriya oo dadka fuqarada iyo masaakiinta iyo dadkan waxaysan ama dadka socotada iyo waxaasi meel ay wax ka cunaan oo wax laga siiyo dhar la siiyo laga taageero oo uu hadiyeeyey aabbihii oo dhintay markaa iyo jaamicag uu dhisay iyo iyagu nimankaasi caaday lahaayeen boqorradooda dhintay inta badan qol yar bay ka duldhisi jireen qolkii yaraay aabbihiina wuu dhisay waxa uu bilaabay inuu yidhaahdo shacabka dhammaantii cadaaladdu waa inay gaadha wuxuu soo saaray marsuum sheegaya aabbihii markuu dowladda qabsaday ee uu ballaadhinayay waa kii safawiyiinta qabsaday caasimaddoodii tabriiza lo odhan jiray dowlalmamaalikna caasimaddoodii qaahiro lo odhan jiray buu qabsaday labadaa dowladoodba wuxuu ku soo daray dowla cuhmaaniya dabeetana labada gobolba farsamayaqaanadii joogay wuu soo qaaday lix boqol ilaa siddeed boqol oo farsamayaqaan ama injineer iyo umara abu soo kaxeeyey oo uu istambuul keenay odagii hore ninkani markuu meesha qabsaday dhammaantood wuxuu fasaxay nin waliba meeshii uu rabay ama meeshii uu degganaa inuu ku noqon karo waxaa kaloo mamnuuc ahaa tijaaradda eeraan ee xariirta lala tijaareeyo iyana wuu fasaxay tujaartii khasaaruhu ka soo gaadhayna wuxuu yidhi ciwadkii ha la siiyo ha loo magdhabo waxalaaliya wixii dhaqaala xumo ka soo gaadhay maamulkii askarta iyo maamulayaashii idaariyiintaana wuxuu yidhi waxa allaaliya wixii shacabka dhib u geystay waa in taxqiiq lagu bilaabaa hadda waa in la bilaabaa taxqiiqaad cid allaaliya ciddii dhib geysatay tusaale ahaan jacfar bak nin loodhan jiray oo ciidamada badda haysan jiray oo sanjaqa khaliiloobi khalibuuli la yidhaahdona madaxu ahaan jiray baa ka mida raggu ku bilaabay jaraa'im waaweyn baa ku caddaatay bay yidhaahdaan dil baa lagu qaaday markii dabeetana novembar ba waa la dilay waxaa ka mida nimankii xukaamta ahaa iyo gobollada ama hareeraha sanaajiqda haysaystay qaar ka mida maalan nin la odhan jiray brisren oo lagu soo eedeeyey dad xora inuu iibiyey intuu dad xora qabtay inuu cabiid ahaan u iibiyey kuwaana waa ciqaabay waxaa la soo sheegay silaaxdaarka silaaxdaarka waa ciidanka qalabka sida rag ka mid ah oo bulshada dhib u geysan jiray inay jiraan dhammaantood kuwaasoo dhanna ciqaab ha la wada mariya buu yidhi wuxuu soo saaray inuu ogolaado boqorkii ugu dembeeyey dowla alcabaasiya ee qaahira fadhihi jiray magacyaalka iska ahaa aabbihii markuu saltanada kala wareegay aabbihii baa ah awal rajul khilaafa cuhmaaniya sheegtay inuu muslimiintao dhan khaliifu yahay ninkaas markii uu kala wareegay wuu soo qaado istambuul buu isagana keenay isna wuu fasaxay oo wuxuu yidhi qaahiradaadi hadday aad rabto waad ku noqon kartaa waxaasoo dhammi waxay muujinayaan aabbihii nin adag baa lagu tirin jiray ninkani inuu yahay nin khilaafada qaab cusub wax wada oo raba inuu cadaalad bilaabo oo dadka cadaalad ku dhaqo shacabku waxay u qireen markaa ninkani inuu yahay nin boqortooyadiisu khayru ku jiro idaariyiintii iyo dadkii maamul yaqaanka waxay ku qanaceen nin yar inaanu ahayna nin wax maamuli kara inuu yahay markuu idaarada qabsanayo waa nin meelaha jira marka uu boqorka noqonayo laakiin laba biloodba intii aanu joogin waxaa bilaabmay nin tamarud sameeyey cisyaan dowladda ku sameeyey jambardaai ghazaali jambardaai wuxuu ka mid yahay dadkii yurubiyanka laga soo qafaashay waagii hore meel dalmasiya la ydhaahdo waa yuguslaafiya gobol ka mid ah dalmaasiya ayaa laga keenay dabeetana nimankii haysan jiray mamaaligtee masar haysan jiray nin ka mid ah oo kaytby bay lo odhan jiray ayaa xoreeyey maamulkii mamaaligtu ka qayb galay tuuban bay ninkii la odhan jiray cahdigu madaxda ka ahaa masar ayuu waxoogaa ka mid noqday madaxdii sare markii dambe dowladda mamaaligta uu saliim alawal ama ninkan aabbihii sulaymaan alqanuuni aabbihii uu dagaalka ku bilaabayna wuxuu ka mid ahaa isaga iyo nin khabar khayir bay la yidhaahdo oo isna mamaaligta ka mid ah oo xalab haystay magaaladan xalab la yidhahdo hadda la dumiyey ninkii madaxda u ahaa labadaa nin waxay ka mid ahaayeen nimankii taageeray sulaymaan alqanuuni aabbihii dabeetana sulaymaan alqanuuni khayr baay wuxuu u dhiibay masar inuu noqdo waaligeeda ninka kanna wuxuu u dhiibay dimishik inuu waaligeeda noqdo markii la yidhi boqorkii saliim ahaa wuu dhintay saliim nin adag buu ahaa wuxuuse yidhi war wiilkan yaraa cusuba meesha qabsaday wiil maaha wax badan kale og saa daraaddeed ayuu wuxuu bilaabay tamarud inuu gobolkiisa goosto dabeetana xidhiidhuu sameeyey wuxuu xidhiidh la sameeyey khayr baygaasi oo masar haystay oo weliba uu tahdiidaadka badh ugu daray isagoo hanjabaya isaguna meeshii uu joogay wuxuu la baxay almelik ilashraf oo khudbadda magaciisa lagu akhriyey maxaa la yidhaahdaa lacagta magaciisu ku daabacday wuxuu kaloo xidhiidhe la sameeyey dowla safawiya dowladdii shiicada ahayd ismaaciil shaah ama shaah ismaaciil ninkii la odhan jiray ee safawiga ahaa ayuu xidhiidh la sameeyey isagoo waaligii baqhdaad ee shiiciga ahaa sii maraya wuxuu isku dayey inuu la xidhiidho fabrizio dekareto ninkii la odhan jiray oo ah gasiiraddii rodos la yidhaahdo oo aynu dib uga warrami doonno gaalkii madaxda ka ahaa weliba qolada gaaladii waxay u soo dirtay markaa musaacadaad ku saabsan hub iyo dakhiira ayay ku soo kaalmeeyeen wuxuu qaatay fikrada ah inuu suuriya qabsado oo falastiin qabsado oo kadib masar qabsado oo khilaafadaba uu hungureeyo markaa inuu isagu yeesho khayr baygu la xidhiidhayey muu rabin in la kala googooyo dowladda islaamiga saa daraaddeed ninkan warkiisa wuxuu u dirayey saltanadii wuxuu kaloo kiciyey ninkani duruustii jabalu labnaan degganayd bayruudna wuu qabsaday wuxuu isku dayey markaasi inuu ballaadhsado magaalada xalab la yidhaahdu weerar ku qaaday muslimiintii gobollada u dhowdhow xalab haystay sida xamaa iyo xams iyo trablos iyo magaalooyin ka mida ayaa isku soo ururay waa difaaceen waxaan uga dan laayun inaan idiin tilmaamo ninkani inuu duufaan rabay inuu kiciyo waxaa markaasi bilaabmay diiwaankiibuu isugu yeedhay madaxdii dowla alcumaaniya buu boqorku isugu yeedhay qaraar waxa lagu gaadha in ciidamo la diro afarta wasiir mid ka mid ah farhaad baasha wasiirka saddexaad in madax looga dhigo wasiirkan saddexaadna waa nin asalkiisu bosniyaye yanii dowladda muslimiinta ee caalamka oo dhan bay ka koobnayd dadka kala yimi in farhaad baasha looga dhigo oo uu qabto gobolkaasi ama ninkaas iyadoo la amray inuu gargaar siiyo dulqaadir meesha la yidhahda ninka haystay dulqaadir waa xalab iyo diyaar bakar turkumaanka u dhaxeeya meeshaa deggan afar kun oo askari oo ciidankii gaarka u tababarnaa ee inkishaariinta la odhan jiraya iyo laba boqoloo madfacba lagu soo daray waxaa kaloo dhexda laga soo raaciyey sabaahiyada ciidanka la yidhaahdo oo anadool iyo karmaan iyo sivas ka yimi sabaahiyadu waa fursaan fursaanilqitaaciyiin waa ciidamo ku diyaara gobollada oo fardoolaya oo dhulkaana cashuurtiiya wax ka soo qaada ahna ciidamo diyaaro iyagu mar kastoo dagaal loo yeedho u diyaara xalab baa laga soo saaray ninkii alghazaali waa la soo eryaday dimashiq buu galay dimashiq baa dagaal ka dhacay dimashiqna waa laga saaray akhiiran dagaalladaasi buu ku dhintay safawigii shaah ismaaciil ahaa markuu maqlay hasiimadii ninkan ku dhacday ayuu isaguna ghaswiin baabuu iska qabtay ghaswiin waa baxru ghaswiinkan xagga sare ku yaala raashanka hoostiisa xaggaasuu isna isaga durkay farhaad baasha waxaa la faray markaa muddo inuu gobolladaa joogo oo uu ilaaliyo xuduudda koonfureed boqorka cusubi markaa wuxuu bilaabay isagu dagaaladii galbeed inuu dib u bilaabo wuxuu qaatay sunnadii awowgii inuu soo nooleeyo moxamed alfaatix ahaa oo ah caalam alislaami mar haddii aabbihii mideeyey isaguna inuu bilaabo futuuxaad furasho dambe oo waddannada galbeedeah waddannada reer galbeeda wuxuu diyaariyey markaa ku tala galay laba goobood inuu weeraro meeli waa belgarad belgarad caasimaddan hadda serbiya iyo yuguslaafiya caasimadda magaaladan ahaan jirtay markaa majariyiinta xukuma hungeriya laga xukuma laakiin waa magaalooyinkii caanka ahaa ee dunida ka mid ah belgarad iyo rodos rodosna waa jasiirad yar oo dhib badan oo aan gaar uga warrami doono wuxuu siiyey muhiimada koowaad inuu qaado oo belgarad yurub inuu weerarka ku bilaabo belgarad awowgiisii moxamed alfaatix ahaa waa dhulku isyidhi furo ee aanu ku guulaysanin yurub markaa waxaynu saynu hore u soo sheegnay iyana boqor dhul ballaadhan haystoo caana baa jooga oo la yidhaahdo aalu habsberg habsberg waa boqortooyadii namsa ka talin jirtay markaana boqortooyooyin badan dhaxlay oo isna wakhtigaasi boqor laga dhigay markaa yurub gudaheeda dagaallaa ka socda oo fransuwa oo faransiiska boqorkiisiiya fransuwagii koowaada ah, iyo charles de fifth ama charles quit ninkan la yidhaahdo carlos alkhamis ama sharalkan ilkhamis dagaallaa u dhaxeeya waxay isku haystaan imbaraadooriyada muqadaska ee baabuhu hoos yimaada yaa yeelanaya waxaana carlos baana qaatay dabeetana milano ayaa laysku qabtay dagaallo ka socday marka labadii dowladoodna dagaal baa u dhexeeya majar laftoodu majariyiintu waa hangari hungarianiska iyaga laftooda mushkilaad gudahooda aba haysta markaana nin dhallinyaro oo wiil aada u yara ayaa madax laga dhigay luwiis athani la yidhaahdo wuxuu u arkay wakhtigan inuu wakhti munaasiba yahay inuu duulimaad ka qaadi karo maadaama yurub dagaalo kale iyo mushkilaad kale ku mashquulsan tahay awal yurub markay dagaal muslim maqlaan boobka sidhiga waa foofi jiray dabeetana yuruboo dhammi inta israacdaba muslimka laga hortegi jiray markan laakiin maadaama dagaal dhexdooda uu ka socdo wuxuu u arkay inay fursad tahay uu dagaalkiisa qaadi karo waxaa kaloo intaa wehelisa markii uu carshiga fuulay ama kursiga carshigu waa kursiga boqortooyada markii uu fuulay ayuu wuxuu u diray majariyiinta nin la yidhaahdo bahraam jaawuush bahraam jaawuush inuu majar hangari tago oo uu gaadhsiiyo boqor cusub inuu waddankii qabsaday jisyadii ay bixin jireenna dhul badanoo ka mida ah jizya laga qaadi jiray jizyadii ay bixin jireenna inay soo diraan dabeetana way dileen rasuulkii uu dirayna waa la dilay intaasi markii ay dhacday ayuu farhad baasha ninkii uu xaggaa u diray wuxuu amray koonfurta ama xuduudda koonfureed inuu ilaaliyo oo isagu dhankaasi joogo boqorka na inuu ciidamada kale oo dhanka haysto ciidamada buu ururiyey geel aadu tiro badan baa la soo ururiyey cataadkii kale hubkii kale ee baa la ururiyey qaybta yurubi rumali layidhaahdaa la laysugu wada tegey wuxuu amray afar boqol oo doonyood in la sameeyo oo lagu qaadayo ciidamada iyo eh, iyo macadaadka iyo dawaabtaba la saarayo siddeed iyo tobankii maay markay taariikhdu marayso ayuu isagoo ciidan badan wata xagga belgaraad qabtay sofya caasimadda bulgaariya markay marayeen ayuu diiwaankii shiray diiwaan ilmalaki ama wasiiradii iyo maamulkii iyo wixii oo dhan baa laysugu yeedhay waxaa laysweydiiyey ma belgaraad baynu ku dhufannaa mise budabest budabest waa caasimaddii hungari hungari baana xukunta belgaraad marka waxay isweydiinayaan macaasimaddaa baynu ka bilownaa oo waynu iska dhaafnaa belgaraadda mise belgaraadda ka sokayse belgaraad ayaynu dagaalka ka bilownaa madaxdu way ku kale ra'yi gedisnayd axmed baasha nin la yidhaahdo oo romoli gobolkii rumeliya ee gobolka waqooyi ugu xiga ee xagga yurub ku yaalla ee dowla cumaaniya ka taliya ayaa wuxuu yidhi aniga waxay igula quman inaynu dhaqaaqno waxaynu qabanaynaa bukurdeelan bukurdeelan meel la yidhaahdo qalcaddaasaan furanaynaa dabeetana horaan uga soconaynaa markaskaynu qabanaynaa budabest baynu u kacaynaa wakhtigii hore buuda ama buudin baa magaalada lo odhan jiray webi baa dhex mara dhankanna waa magaalo kaloo best la ydhahdaa dhankanna buudiin baa la ydhaahdaa mar dambaa la ysku daro buda best loo bixiyey laakiin caasimada rasmiga ee waddankii buuda ama buudin ama buudayn intaba waa loo akhriyaaye taas bay ahaan jirtay sidii baa lagu dhaqaaqay asadri alacdam ama raysal wasaarihii biiri moxamed baasha la odhan jiray isagu fikrad fikraddaa ka gedisan muu qabo wuxuu qabay belgrad aan ka bilowno laakiin markii muddo fikraddii la wadwaday sultaanku wuxuu ku qancay budabestka xagga caasimadda in la qabto dabeetana ra'iisul wasaarihii waxaa la faray inuu isagu belgaraad qabto oo uu xisaar ku sameeyo si aanay musaacada iyo kaalmo ugu soo samaynin markaannu budabest weerarayno axmed baasha ninkii la yidhaahdo oo ah ninkii soo jeediyey fikraddan buudiin in la qabto ana wuxuu idhi qalcaddan ka sokaysa ee bukardalan la yidhaahdo adigu weerar isna qalcaddaas uu u kacay si uu u qabsado boqorkana webiga sava la yidhaahda dhinaciisa ayaa looga dhisay khaymadiisii webigana wuxuu amray in laga dul dhiso maxaa la yidhaahdaa bridge jasir ciidamada iyo dadku ay ka tallaabi karaan waxaa la diray moo kale alkiniji akenji ciidamo lo odhan jiray akenjigu waa ciidamadan basaasnimada soo qabta ciidamadii markaa waa fardoolay fudud oo aniga ugu badan iyo waxba sidin daliica ah oo loo diro inay ka war keenaan bal agagaarka wixii ka jira halkaa markii la joogo muslimiinta waxaa soo gaadhay toban kun oo caraba ah, yacnii baashii wax lagu jiidi jiraya oo dakhiira ah hub iyo wixii loo baahnaayoo dhanah oo ka yimi suufiya magaaladii la odhan jiray iyo samandara iyo alaaja xisaar meesha la yidhaahdo lacagtoodii khasinadda ha laga siiya buu yidhi alaabtaa la keenay dadkii soo ururiyoo dhan lacagta ha loo celiyo alaabtana ha la soo qaado buu amray qalcaddii loo diray axmed baasha markiiba wuu furtay dagaal adag kadib waxaa la amray qalcaddani waxay ahayd qalcadii muslimiintu markii hore dhisteen shacbaan bakr nin la yidhaahdo samardada ka talin jiray ayaa marka hore dhisay laakiin belgarad baa beri ay kusoo duushay qabsatay qalcaddii dib baa loo dhisay maalin labaadii ayuu magaalada soo galay sultaanku waxaa amray in qalcaddaa dib loo dhiso waa ka sii socday siiri mandaqad la yidhaahda buu tegey sadrul acdamkii ama ra'iisul wasaarihiina wuxuu xisaar ku hayaa go'doomin ku hayaa belgrad meeshii la odhan jiray halkaa marka la marayo oo dhowr qalcadoodna la qabsaday ayaa dib tala la ysugu noqday wasiiradii nin ka midoo mustafa baasha la yidhaahdo iyo nin kale oo isna ka mida quwaadda ama ciidamada raggii waxooga badnaa ayaa waxay yidhaahdeen annaga taladan budabest lagu socdo waxaa nagala fiican tii aynu ku soo baxnay belgaraad ahayd inaan belgaraad aan qabsannaaba nagala fadli badan taladii markii la wadwaday mar dambe wuxuu qaatay go'aanka ah in belgaraad ay noqoto meesha rasmiga ee la weerarayo belgaraad awalba xisaar bay ku jirtaa ra'iisul wasaaraha xisaar ku sameeyey oo waxaa laga cabsanayey budabest marka lagu socdo inay iyagu soo hiiliyaan marka waxaa layidhi intaynu buuda bas qaban lahayn horta tanaan furanno iyoynan dhaafin tanaan xisaarka ku hayno ee belgaraad ha la furo belgaraad baa xisaarka lagu adkeeyey weerarkaa lagu qaaday qalcada meelo ka mida baa la soo dalooliyey godadintay qodeen baa baaruud lagu guray dabeetana waa la qarxiyey qaybo ka mida waxay yaqiinsadeen ciidamadii gudaha ku jirtay markaa weerarka ku socda inaanay xejin karin magaalada dhanna madaafiic baa lagu garaacayaa dhanna waa la qarxiyo inta godad la soo qoday baa miinooyin lagu qarxiyey inaanay xejin karin magaalada dabeetana shaniyo labaatankii ramadaan sagaal boqoliyo toddobiyo labaatankii hijiriyada oo ku beegan xawaalay sagaaliyo labaatankii ogost kun shan boqoliyo koobiyo labaatankii ayay isdhiibeen waxay aqbaleen inay furaha magaalada keenaan oo isdhiibaan maalin labaaddii ayuu magaalada galay sultaanku kiniisadii caanka ahayd ee meesha ku taallaa masaajid loo beddelay salaadii jimcaa lagu tukaday ciidamadii iyo idaariyiintii iyo raggii meesha marayay baa loo qaybiyey darajadii iyo hadaayaadkii iyo wixii ay lahaayeen reer belgarad magaalada markii la qabtay wuxuu oggolaaday ciddii doontay inay iska tagtaa way tegi kartaa ciddii rabta inay magaalada degganaataana jizyay bixinaysaa way degganaanaysaa magaalada markii la qabsaday waxaa la yidhi ciddii rabtay inay deganaato cashuurtunbay iska bixinaysaa jisyadaah ciddii rabtay inay iska tagtaana waa fasaxantiin waa iska tegi kartaan dadka badh baa ka guuray laakiin xaggii yurubu may sii guurine istanbuul bay u guureen xaafad baa jirta imminka istanbuul ku taallo oo magacyadii bulgariyankaas kaaleh oo ay waagaa ka soo guureen badh baa waxay isaga soo guureen iyagu inay istanbuul degaan wixii meesha ku hadhayna waxay aqbaleen inay jizyada bixiyaan boqorku markaa waraaqihii guusha buu ciidamadii muslimiintaee ka dambeeyey u diray magaaladiina waxaa lagu reebay nin amiira waxaa kaloo uu boqorku bixiyey labaatan kun oo dahaba oo uu yidhi magaalada dib ha loo dhiso cimaara khaankii meelihii masaakiinta wax laga siin jiray ha la dhiso jaamic weyn ha la dhiso ciidamada ku hadhaya na waxay u baahnaayeen baa loo dhigay waa guushii koowaad ee markaa ninkan dhallinyarada ahi uu soo hooyo magaaladii belgrad caasimadda waddanka yugoslaviya hadda la yidhaahdaa ama serbiya ah ayuu markaasi gacanta ku dhigay kadib ayay dib u soo noqdeen wakhtigii shitaaga ama khariifkaa dhammaanaya marka dagaallama geli karaan waa qaboobihii baa soo dhacaya dib ugu soo noqday dariiqa dhexe markuu soo socday ayaa waxaa loo sheegay oo aanu adarnaba soo gaadhin inankiisii ugu weynaa carruurta muraad la odhan jiray inuu dhintay koob iyo shawaal sagaal boqoliyo toddobiyo labaatankii hijiriyada inankii weynaabaa dhintay baa layidhi aad buu uga murugooday wuu soo socday adarna markuu ka soo baxayna inankiisii labaad ee maxamuud ahaa baa la layidhi baa dhintay saddex wiil buu lahaa waa laba ay maraysaa furuq baa galay boqortooyada furuq baa ka dilaacay small boqos ama jedri furuq baa ka dilaacay markaa laba ka mida ah, saddexdii wiilow lahaa laba ka mida ah baa dhintay aad buu u murugooday bay yidhaahdaan markii uu istambuul yimi markaa wuxuu bilaabay waa ka waraaqda uu qorayo maalan heshiisyadii uu la galay bunduqiya ama vanisa meeshii la odhan jiray waraaqdoodii uu la galay markii ay warbixinta siinayeen matalan qoraallada hadda yaalla waxa uu sheegayaa ee majliskii majlisu shuyuukh laga akhrinayay waxay dhaahdeen boqorku saddex wiil buu lahaayo labaa dhintay inan iyo laba hablood baa dhintay hal wiiloo qura ku hadhay waxaaba laga yaabaa boqortooyadii cidda xasha in la waayey gaaladu akhriyaysay dhankooda ay ka sheegayeen isaga laftiisu aad buu uga murugooday dabeetana dhaqan aan ahayn dhaqankii hore u jiri jiray buu sameeyey khuram sultaan gabadh la yidhaahdo oo jaariyada roxalana oo gabadhan ay filimada ka matalayaan ee ay leeyihin boqorkaba oo madax martay ayuu guursaday markuu istanbuul yimi jaariyaadkii qasriga joogay gabadh ka mid ah ayuu guursaday may ahayn dhaqankii boqortooyada lagu yaqaanay laakiin jaariyadiisa ilaahay waa u barakeeyey inamo badan bay dhashay inamo badan ayay u dhashay halkii uu ka fakaraya uuse lahaa boqortooyada armay dabarkooda dee saddexdii wiillaba markay dhimatay reerkiisaa horena wax carruuroo kaloo lab ma dhalin baa la yidhi wuxuu dhaloo dhammi dumar bay ahaayeen waa meesha ay qoladan riwaayaadka mataliya waxaasi waxoogaa siraacaad faamliyi iyo hinaase iyo waxba belbelaabmay waama inta ay riwaayadoo dhan ka mateleen ama waxaan ay matelaan oo dhammi waa gabadha uu guursaday iyo islaanta ah hinaastay iyo waxoogaagaasi markii uu soo noqday wuxuu bilaabay mufaawadaadkii duwalka dunida inuu galo iska hilmaam caruurta geeridood iyo wixiiba mufaawadaad buu bilaabay sisali magaalada rugusa la yidhaahday sisali ka mida mufaawaduu la galay dubrowink wa kroeshiyay ka mid tahay mufaawada ama mucaahada bay wada galeen raasheenku mucaahada ay dalbadeen iyaga wuu ka diiday mucaahadaad aynu kaga warannay muxaadaradii hore ayuu galay halkaa markay maraysu boqorku wuxuu diyaariyey dagaal labaad oo muhima inuu qaado waayo dagaaladii saliibiyiintaa socda marka wuxuu rabaa xamlaad didda saliibiya kuwa ugu xoog badana sidii uu qaadi lahaa wuxuu bilaabay xamladda labaad inuu ku qaado gasiirad yar oo la yidhaahdo rodos rodos afartiisii wasiirba wuu isugu yeedhay dagaal ha la diyaaraya buu yidhi waayo dagaalka baddu wuu ka adeg yahay dagaaladan berriga dagaalada berriga dee ciidamadaadoo dhan hadda wataad gelaysa laakiin dagaallada baddu sidaa maaha kafaa'a caaliyana way u baahan yihiin rodosna waxay u tahay masiixiyiinta dalicadooda koowaad rodos waa gasiirad yar oo gasiirad uu ka mida ah iminka griega weeyaan waxay ku taallaa turkiga meel u dhow waa gasiiradday deganaayeen nimankii la odhan jiray fursaan alqadis yuxana qadiiskii yuuxana la odhan jiray fursaantiisa marka qolada tan laga warramayo waxay ahaayeen qolo aad u khatar badan ugu horrayn waa dad badan oo isu yimi waa dad bar ingiriis yahay bar faransiis yahay bar talyaani yahay bar sbaanish yahay bar jarmal yahay bar bortaqiis yahay dalal badan oo yurubah ka tirsan waa marka labaad waa jamaacad diiniya waa xaraka diineed oo diin isku urursatay waxaa jirta qayb iyaga ka midi eh, waa night temblarka qoladii la odhan jiray night temblar waa xaraka diiniyo masiixiyo caan ka ahayd yurub oo laba qarniba dhaqaalaha yurub gacanta ku hayn jirtay markii dambe boqorrada yurub mid ka mida eh bay istileenoo laayay oo xidhxidhay ilaa hadda dadka badhbaa ururadan sida maasuuliyiinta iyo waxaan sirrigaabay ka tirsayiinba hadda lagu tilmaamaa dadka badh waa fursaanulhaykal nimanka la yidhaahdo waa dad waagaa hore sheegan jiray askar foqoro ah oo masiixa ah iyo macbadu sulaymaan baanu soo celinaynaa haykalkii sulaymaan iyo ciisaan u dagaalamaynaa bay rumaysnaayeen aflaamtan qadiimkaa ah markaa aragtaan waa qoladan xidhan marada cad ee koroska casi ku dhex yaallo astaantooda waxay ahaan jirtay mara cad oo dheer oo leh koros weyn oo casaana ah, saliib cas mara cadoo leh waxay ahaan jireen baa la yidhaahdaa tandiimaadka caskarigaee ugu adag dunida bay ka mid ahaan jireen tandiimaadka caskarigaee dunida ugu adag ee fikirka masiixiga haysta waxay ahaayeen niman lacag aad u badan sameeyey oo dhaqaalaha yurub aynu leenahy wakhti badan bay hayeen waxay bilaabmeen kun saddex boqol iyo sagaalkii meelahaasi waxay isku dayeen waagii hore intaanu sulaymaankan iyo qolada tani iman iyo maxamed alfaatax iyo xataa anadoolka galbeed ama turkiga qaybteeda galbeed inay qabsadaan qayb ka mida way qabsadeen magaaladan izmir la yidhahdoo kale mar bay ka talin jireen oo iyagu haysteen waxay sheegtaan iyagu altaaca walfaqr waalcusuuba dad kala dambeeyo cibaadaysanaya faqro oo aan nolosha waxba ka doonaynin guursaninna inay noqdaan hadafkooda asaasigae bergii hore ay samaynayeenna waxay ahayd hosbitaal dharkaa la odhan jiro masiixiyiinta baytalmaqdis u soo xaj taga ee xanuunsada ama dhibtu ku dhacda ama waxaasaanu dawaynaynaa caynka laakiin wakhtigan markaa hadda la joogo baytalmaqdis wax haysta muslimiinta ma tegi karaan dabeetana waxay dhahdeen doonyaanu samaynaynaa aanu ku dawayno dadkaas laakiin akhiiran waxay isu beddeleen burcad koox doonya haysata oo dagaalyahana oo budhcada oo mediterranean oo dhan wixii doon maraysa nafta isugu keena waxay kaloo iyagoo aad u xooggan habarqabihii taymuur link markuu dowlad cumaaniya baabi'inayay buu iyana ka qaaday turkiga intii badnaayey ay degnaayeen oo taymuur link baa markii hore jajabiyey laakiin waxay ku hadheen budrum magaalo xeebeed la yidhaahdo uu leeyahay turkiga oo galbeedka ku taalla bay ku hadheen oo meeshaasay qalca caan oo qalcaadka la yaqaano ah ay ka dhisteen dowladdii atraagtee horena itifaaqiyaad bay la galeen waxaanay ahaan jireen nimanka badbaadiya ustuulka baxriga ee saliibiyiinta ah ciidamada badda ee saliibiyiinta ama kristanka ah niman badbaadiya isla markaana wixii qaraasinaa wixii budhcada ee muslim boobayana waa la soo hoyn jiray oo gasiiradda markaad tagto wixii aad la gasho dee waa budhcadnimaad ku soo qaadatay dadka kalena ma soo geli karaanoo dee ciidamadooda nimankan baa jooga marka budhcad waddan yaroo budhcadka loo sameeyo iyo budhcaddaa wax soo boobta ayuu noqday xataa moxamed alfaatix markuu qustantiiniya furtay ninkii koowaadee istanbuul furanayey moxamed alfaatix markuu istanbuul furtay kadib dagaalay bundiqiya wada galeen dagaalladaasi waxay caawinayeen qolada tan bundiqiya markuu heshiiska la galay iyagu weerar ku qaaday oo nin masiixu baasha la yidhaahdaba uu diray laakiin kumuu guulaysanin inuu furto nimankani markaa asbaabo badan daraaddood kow dowlal cumaaniya colbay la ahaayeen iyo muslimiinta dhammaantoodba oo budhcaddaa meesha dhacaysa bay ahaayeen laba waxay ahaayeen nimankii hubka iyo dakhiirada u dirayey jambardi ninkii la odhan jiray aynu idhi hawraduu ka samaynayay dimishk waa nimankuu la hadlaya waxu dirayay saddex waxay haystaan baa layidhi maxaabiis muslimiinoo ay qabsadeen oo dadka xajka ku socda gasiiraddan yari waxay u dhaxaysaa jidka loo maro qaahira iyo istanbuul bay ku taallaa saa daraaddeed cuhmaaniyiinta xajka u socota ama muslimiinta xajka u socota ama safarada tijaariga meesha wixii ay qabtaan ee muslima way ku shaqaystaan alacmaal ishaaqa bay u dirtaan waxay kaloo sameeyeen mashkilad kaloo ah cumaaniyiinta maadaama ay loolan kula jiraan wiil ku abtirsada cuhmaaniyiinta oo dadka badha yidhaahdaan kristan baabuu noqday ayaa waxay yidhaahdeen waa amiirka waddanka ah isagaanu garab gelayna la dagaalamayna wiilkan waa waxaa la yidhaahdaa muraad ibnu jam jam jam waa ina moxamed alfaatix wuxuu walaalla yahay bayaziid bayaziid aani bayaziidi taanina waa boqorkan aynu ka warramaynaa awowgii macnaheedu waxa weeyaan muraadkan iyobaa ilmaadeer ruma ah sulaymaan alqanuuni aabihi saliim saliim waa inayo ina bayaziid ibnu moxamed alfaatix kan imka la sheegayaana waa muraad ibnu jam ibnu moxamed alfaatix maxaa isaga keenay halka kan moxamed alfaatix ninkii la odhan jiray markuu dowladda qabsaday ee boqorkii istanbuul furtay ahaa uu geeriyooday waxaa xaq u lahaa inuu meesha qabsado inankii weynaa oo baayaziid ah jimkan oo nin gabyaaye ah oo aftahana ah oo gobollada hoose ee waddanka haysta ayaa wuxuu isku dayay inuu walaalkii ka qaado boqortooyada waxaana yidhaahdaan sadre lacdamkii waagaa joogaa hoosta kala xidhiidha yidhi war intaanu walaalkaa caasimadda iman in adigu kaalayo qabso dabeetana isaga iyo bayaziid baa isdilay muddo dagaalla markay dhex mareen jam baa la jabiyey jam markii la jabiyey wuu iskaga yimi meeshii wuxuu yimi masar qaahiro mamaaligtaa soo dhowaysay maadaama ay dowla cumaaniya ka soo hor qaahiruu muddo joogay waa iska soo xaj tagay bay idhaahdeen wuu xajay xajkii buu ka noqday haddana turkigu dib ugu noqday uu ciidamiyo waxbuu urursay dagaalan buu isyidhi dib baa loo soo jabiyey meel uu kucuu garan waayey akhiiran dadka badh waxay yidhahdaan isagoo doon fuushan bay qaraasinadii qabatay qaar waxay yidhaahdaan maye isagoo nafla caarida buu meeshaasi galay wuxuu tegay in rodus rodus markuu tegey baa yaziid uu ka daba tegey nimankan meesha jooga iyo bayaziid heshiis bay galeen in laysku duulina waa kow laba wuxuu baayaziid amray jam inaan la soo daynina meeshaa lagu hayo kharashkana anaa bixinaya shaniyo afartan kun waa walaalkii shaniyo afartan kun mawqiyadoo dahaba inuu sanadkii bixiyo iyaguna ay jam meesha ku hayaan jam markay muddo meesha ku hayeen dowladihii reer galbeedkaa maqlay jam inuu halkaa joogo dowlal cumaaniya si ay u dumiyaan bay jamka rabeen inay qaataan laakiin boqortooyada qoladani heshiis bay kula jireen marka sharal manki ayaa rabay inuu xoog ku qaato iyo mise dowladda faransiiska filaya ama sharalmank baabawiyada iyo sharalmanki iyo kuwaasaa raba inay qaataan akhiiran markii ay u cabsadeen in laga qaaday faransiiska u direen faransiiska lagu hayay toddoba sannadoodii waxbuu france meelaha maxbuus ku ahaa adigu markii dambe boobkaa loo keenay gacanta boobkuu galay boobkaa isku dayey inuu masiixiyo qisas badan bay ka sheegaanoo waa aad u radiyey akhiiran faransiiskaa ku soo duulay boobkiibuu ka qaaday waxay dhahdeen boobku sun buu sii siiyey markuu arkay in laga qaadayo wuxuu ku dhintay talyaaniga talyaaniga markii uu ku dhintay meesha lagu aasay cumaaniyiintaa dalbaday meydkiisii baa loo saaray meeshii awowyadii baa lagu aasay haddaba inaanu dhalay caruurtiisii gasiiraddan bay joogtay isaga intaan yurub maxbuuska lagu haye dhulkan la marmarinayay caruurtiisii waxay deganayd maxay rodoskan bay deganayd inankaasi taarikhyahanada qaarkood waxay idhaahdaan muraadkaa yari wuu masiixiyoobay bay idhaahdaan marka waxay sheegaan boobka iyo wax allaaliya wixii dowla cuhmaaniya la colaya aad bay u danaynayeen wiil wiilun boqortooyada ka mida ah inay helaan oo dee ay ciidamaya wax soo siiyaan oo markaasi ay dowladda khalkhal ka ridaan cidda kale danaynaysa waxaa ka mid ah shaah ismaaciilkii eeraan shaah ismaaciilka eeraan muraadkaasi la leeyahay masiixi buu noqday ayuu kala hadlayay sayidil acdamka meesha tan haysta waraaquu u qoray dhowr risaaladood buu u diray uu leeyay ninkaas soo daa looma dhegtaaginoo lama soo daynin markii dambe safiir buu u diray uu leeyahay ninkaa soo daa safiirkiina lama aqbalin boobka laftiisu ninkan wuu rabay idan waxaa isku biiray markaa tuuladan yar dhowr sababood baa markaa isku biiray dhan gasiiraddan yari waa gasiirad xaraka diiniya oo wadaadeed ay joogaan waa gasiirad ay joogaan qaraasina niman budhcadbadeedii ay joogaan waa gasiiraduu joogo ninkaa siyaasiga ee dabada laga wadaa marka asbaab siyaasiya waa asbaab istraatiijiya labaduba waxay keentay inuu go'aanka qaato sulaymaan ilqaanuuni gasiiradda inuu meel ku hubsadayana dagaalkiisa labaad ee u qaadaya inay gasiiradda tan noqoto dagaalkii yurub u dhaxeeyey ee aalu habsburg viyaano qoladii ka talinaysay iyo eh, maxaa la yidhahdaa sbain iyo dhulkaasi iyo faransiisku weli wuu socdaa waxaa kaloo iyana soo baxay yuruboo markaa jira dagaalkii islaaxiyiinta iyo baabawiyada yacnii brotestantska kuwan la yidhaahdo eh, martin luther iyo guruubbadiisii oo qoladii boobka diiddaya eh, madhabka iminka maraykanka iyo ingiriisyada iyo waxaana madaahibta haystaan iyo jarmalka qaybo ka mid iyo ah skandarifiankiyo markaasuu bilaabma markii hore yurub dhammaanteed waxay ahayd laba kiniisadood unbaa jiri jiray sida rasmiga ah catholic iyo orthodogos orthodogosku waa kiniisa sharqiya waa tan griiga iyo rasheenka iyo masaaridan iyo etoobiya iyo ay haystaan waa orthodogos kuwaasi qaybta kalena waa catholic oo waa tii rooma looga talin jiray marka qolaa soo baxday islaaxiyiin la yidhaahdo oo kiniisadda rooma ku kacsan oo jarmalka iyo dhulkaasi ku xoogaystay bamberg baa filaya meelahaasay deganaan jireen aad u xoogaystay baa jira marka yurub dhexdeedu diin ahaanna way soo haysaa dagaallo diimeed baa socda siyaas ahaanna way soo haysaayo boqorkii faransiiska iyo boqorkii sbain iyo namsaba haystay ayaa dagaallo ku wada jira wuxuu u arkay dowladda ugu dhowe tuulada ama gasiiraddan u gargaari kartaana waa vanisia waa albunduqiya bunduqiya iyo dowla cumaaniyana haddaabay heshiis cusub galeen oo heshiisyadii mucaahadaadkaynu sheegaynay saa daraaddeed wuxuu arkay fursad ugu fiican oo aan iyaga iyo gasiiradda laysugu imanaynin inay tahay yurub intay isku mashquulsan tahay inuu tan ka gaadhsiiyo go'aanka buu wuxuu isugu yeedhay diiwaan ilmalaki waxaa la yidhi duullimaadaan qaadno ragga badh baa waxay dhaheen war gasiiradda tani qalacaad khatar ah baa ku yaalla saa daraaddeed xisaarkeedu go'doominteedu way dheeraanaysaa muddo aad u badan muddaduna haddaynagu dheeraatana hiilka yurubuu soo gaadhayaa oo haddaynan dhaqsa uga gaadhsiin karana muddadu ay dheeraato hiil bay helayaan saa daraaddeed aan dagaalkaa ka dayno laakiin sadrulacdamkii iyo oo ra'iisul wasaarihii iyo wasiirkii labaad mustafa baasha iyo nin kale oo muslixidiin rays la yidhaahda waxay yidhaahdeen war yurub marnaba suurtagal maaha maanta inay cid caawiso iyadaa isku maqan saa daraaddeed aan ka gaadhsiinno boqorku ka gaadhsiiska taa buu ku qancay dabeetana ciidamo la diyaariyey aad u tiro badan doonyaha la diyaarsaday wasiirkii mustafa baasha la yidhaahdaba qaa'id ilacdam laga dhigay boqorkii iyo ra'iisul wasaarihiiba waa soo raaceen dhanka kale markaynu eegno herodos ninka ka taliyo asayidil acdam ay yidhaahdaan isna warbaa soo gaadhay in lagu soo duulayo dabeetana qalcadiisii uu sii xejistay murtasiqa calooshoodow shaqayaal badanna gazaa'irkan grit meel la yidhahduu ka keenay oo ciidamo caloosha u shaqaysta ah laba dekadoodoo waaweyn oo ay gasiiraddu lahaydna labadiiba silsiladu ku xidhay iyo si aan looga soo degi karin waa baabi'iyey suurkii ama dayrarkii magaaladu lahaydna dibbuu dhismo ugu bilaabay wixii raashin la heli karayey iyo dakhiirana guduhu soo dhigtay warna wuxuu u dirtay boobkii iyo faransiiska isna intii uu diyaargaroobi karo warkii wuu ogaaday lagu soo socda buu diyaargaroobay may dhicin boobka iyo faransiisku toona inay saacidaan ciidamadii muslimiintu bisha rajab aaaoqoiyoieedyoaaankii ama juun ayay soo dhaqaaqeen iyadoo boqorkuna la socdo saddex boqol oo doonyooda ay wataan oo uu hogaaminayo mustafa baasha ninka la yidhaahdo gobollada dambe ee turkiga qaybo ka mid ah khalibuulina dhexda intay ku sii jireen bayana waxoogaa doonyo oo kala keeneen waxaa ciidankii degay gasiirad la yidhaahdo stankoy meelaha aan ka warramayo waxaa ku yaalla horta jasiiradaha caanka ee la yidhaahdo dodikanis dodikanis islandis waa shan iyo toban gasiiradoodoo waaweyn iyo boqol iyo konton oo yaryar turkigaas waxa isku leh griiga shan iyo toban gasiiradoodoo waaweyn iyo boqol iyo konton gasiiradoodoo yaryar meesha weeyaan marka gasiiradaha ugu caansan waxaa ka mid ah gasiiradda stankoy la yidhahdaa ama kuusba imka la yidhahda waa meelahan hadda loo baxo maxaa la yidhaahdaa tuuriska loo taga bay ka mid tahay halkaasay bishii juun soo degeen waa soo dhaafeen ganiido meel la yidhaahda bay yimaadeen waa gasiirada aduu yaroo kaloo meesha taalla kadibna safiir baa loo diray sida waraaq buu boqorku u diray dayloole aadam ninkii la odhan jiray meesha xukumayay oo la leeyahay isdhiib na lama dagaalami kartaana isdhiiba haddaa isdhiibtaanna xorriyaddiinnana waa idin siinaynaa hubkiinna iyo badaa'icdiinnana inaad qaadataan oo la guurtaan waa idiin aqbalaynaa sharti ina gasiiradda dhiibtaan majliskii ama guddigii magaalada shirtay go'aan laba shay bay ku gaadheen nimankii meesha ka talinayay kow shacabka yaynan u sheegin in laynagu soo duulayo aan qarinno laba boqorkaana yaynan u jawaabin aan ka aamusna baa layidhi go'aan waxay ku qaateen shacabkana inaan loo sheegin dagaal soo socdo dowlal cumaaniyana inaan loo jawaabin afariyo labaatankii juun ayaa usquulkii cumaaniga ah wuxuu soo gaadhay valanova meel la yidhaahdo oo labiyo toban mayl u jirta rodos ciidamadii muslimiintu waxay bilaabeen inay go'doomin u diyaargaroobaan nimankan inay go'doomiyaan doonyo khafiifa ah loo soo saaray oo ciidamada ku roga gasiiradda qaybo ka mida ah. boqorkii marmaris meesha la yidhaahduu soo gaadhay kadibna rodos ayuu laba maalmood kadib soo gaadhay inta halkaa la marayo boqorka warbaa soo gaadhay ah farhaad baasha wasiirkii la odhan jiray uu kaga yimi meeshii nin nimankii madaxda ka mid ahaa oo cisyaan sameeyey inuu dilay waxba umuu sii dheg taagin boqol madfac baa la rakibay boqol madfac baa laba maalmood gudahood lagu keenay gasiiradii dagaalkii baa bilaabmay mudduu socday waxaa suurtoobi weyday magaalada in hore loo furto ay magaalada tan kristanku waxay odhan jireen laa yastatiicu fatxa abwaaba roodoos ilaa ahla rodos bay odhan jireen albaabada yada annaga mooyaane cid kale ma furi karto meel aad loo ilaaliyey ayay ahayd weliba nin muhadisiintii bundaqiya ka tirsanoo caana na wuxuu u sheegay farsamo kaloo ah qalcadda gudaheeda meelaha ku dhodhow in godod la qodo si loo arki karo wixii khanadiqee lasoo qodayo ciidamadoodii meesha joogayna waxay isu qaybiyeen afafka wixii af ku hadlaya meel baa laydhi ka dagaalgala wixii talyaani ku hadlaya meel baa laydhi ka dagaalgala wixii faransiis ku hadlaya meel baa loo saaray wixii sbanisha wixii almaniya wixii bortugiisa wixii brovanisa brovanisku waa falamangahan beljam ka tirsan waa la kalaa intii isku afaba qayb baa la geliyey muddaa meeshii ay socotay go'doomintii waa loo taag waayey sadril acdamka ayaa wuxuu yidhi kiisas ciid ha lagu shubo oo ha la dheereeyo dabeetana niman qorya sita xagga sare ha la saaro bal nimankan ha la toogtoogto wixii inna in la geli karo waxoogaa najaaxa guul way yara keentay laakiin may suurtoobin soddonkii nuufambar markay marayso waa juun baynu ka nimid soddonkii nuufambar markay marayso ayaa qaybtii talyaaniga iyo qaybtii isbaanishka la furtay tamartoodiina way soo gaabisay kadib ay muslimiintu manshuuraad waraaqaa loo daadiyey laba ninna waa loo diray laleeyahy isdhiiba shir ay qabsadeen shirkii kale ay qabsadeen waxay go'aan ku gaadheen inay mufaawadaad la galaan muslimiinta waxay soo dirteen cid mufaawadaad la gasha laba nin bay soo direen waxay idhaahdeen kow xabad joojin aan samayno afar maalmooda ah. kadibna aan mufaawadaadka gallo suldaanku wuu ka aqbala kuwii uu soo dirtay waxoogaa intay indhaindheeyeen bay ku noqdeen meeshiiyo waxay yidhaahdeen turkidu way liidataa aad baa khasaare badan baa soo gaadhay bunduqiyana safiino ka timi oo boqol laatiina sida iyo cunooyin iyo waxaasaa inoo timi dee nimanku waxba inaga qaadi kari maayaane sixijinna bay ku celiyeen waxay ku tala galeen inay inta ciidamo kale iyo wax hub kale ay helayaan inay dheereeyaan muddada kolba safiir soo diraan boqorku wuu fahmay markaa dabeetana wuxuu ballanqaa wuxuu yidhi weerarka ha la bilaabo weerarkii baa dib u bilaabmay waa adkaatay markaasay codsadeen in laga joojiyo lama aqbalin waraaq bay soo direen ay leeyihiin baayaziid ballanku nala galay waxa ku qoraa allaha nacdalo carruurtayda wixii ka mida ah idinka inta soo weerara waxaa loo keenay axmed baasha ninkii ciidamada hogaaminayay dabeetana wuxuu yidhi jeexjeexa warqadda suldaanka ha ugeynine waraaqdiina waa la jeexjeexay akhiiran wakhtigaa dhammaaday waxay ku gebagabowday nimankii inay isdhiibaan mucaahadana ay galaan ah wixii hub iyo raashin ay qaadan karaan inay qaataan labayo toban maalmood gudahoodna inay magaalada kaga baxaan wixii bixi kari waaya in la siiyo doonyo ay ku baxaan oo ay debadda ku qabtaan afar kun oo ciidamadii inkishaariyiinta ka midna labayo toban maalmood gudahood inay magaalada ku galaan dadka masiixiyiinta in diintooda loo ogolaado muddo shan sannadooda in cashuurta laga daayo saddex sannadood gudahoodna wixii ka guuri kara magaalada in loo aqbalo caruurtooda inaan askarta la qorin adigu shan bilood kadib tuulooyinkii ama gazaayirkii iraraay meesha u dhowaayo o dhan intii ugu badnaydna waa la qabsaday meeshiina waxay noqotay guushii labaad ay muslimiintu gaadhaan idan waxaynu leenahay labadii sannadood ee koowaad hal thawra oo masar iyo intaa ka dhacday dimashq iyo agagaarkeeda ka dhacday iyo labada dagaalee waaweyn buu qaaday dee afar iyo afartankii sannadooda kalena waa inoo hadhsan yihin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu jazaaka allahu khayr sheekh mustaf kollaytaba nin taariikhdiisa afartan iyo lix sano jihaad ku jiray oo yurub barkeed furtay eshiya iyo afrika iraan ilaa indiya gaaray waxay u baahan tahay waan u malaynayaa soddon habeen in habeenkiiba saacad haddii la qaato soddon muxaadare u baahan tahay mar koleytaba waxay la tahay inta aan ujeeddada waxay ahayd runtii ninkaas suldaankaas suldaan salmaan alqanuuni taariikhdiisa duruus iyo cibar badan baa ku jirta sheekha waxaan jeclaa su-aalaha runtii bay ka mid ahayd qof baa wuxuu soo yidhi cashirka aan ka qaadanayno ninkaa cajiibka ah sheekh mustafow ma noo sheegi kartaa laba saddex qodob fadal kow waxay tilmaamaysaa muslimiintu hadday midoobaan inay cid walba iska dhici karaan oo waxa dhacday dowla saliibiya muslimiintii joogay sbain ee siddeed boqoloo sannadood degganaa way ka soo takhalluseen ilaa iyo indiyay dagaal ku qaadeen iyo maxaa la idhahaa indonesiya xeebtan afrikada bari oo dhan way qabsadeen ilaa iyo etoobiya inafaskoo dhagaamo ka dagaalamaya oo bortugiisa baxarul axmar iyo dhulkan oo dhan way qabsadeen siday u qabsadeen baa isweydiinta leh waxay u qabsadeen sidaynu hadda inagu nahay ayay muslimiintu waaga ahayen soo innaga reerba reer kuma mashquul aha miyaynu cid kala aragnaa cadow kale inooma muuqdo inagu nimba ninkan kuxiguunbu iska celinayay saasay muslimiintu waxay soo gaadheen midba ka ku xigay inuu iska celiyo idan ninka kan sulaymaan alqaanuuni aabbihii baa dib u mideeyey caalamulislaam intii ugu badnayd midayntaasi waxay keensatay sulaymaan alqaanuunina inuu yurub dib u furto inay iyagu muslimiinta sii furtaan ka kaalaya in iyaga rogaal celin lagu sameeyo oo ilaa boland buu galay oo jermanuu galay qayb ka mid ah oo viyanuu saddex jeer mise laba jeer weeraray oo saddex jeer buu hungari ku qaaday dagaal oo waddanka yurub loo yidhaahduu bariya galbeedba u maray ilaa xad buu isku dayay inuu talyaaniga dhammaantii qabto oo dalka faransiiska aad taqaaniin toland magaalada la yidhaahdo faransiisku wuxuu aqbalay in saldhig military la siiyo muslimiinta saldhigga milatariga cumaaniyiinta khayraddiin barbarus nin la yidhahda saldhi ku lahaa si loo kala ilaaliyo baabaha iyo isbaanishku inaanay isugu gudbi karin oo ciidamadu ay dhexdan u deganaadaan yacnii saldhigyu yurub ku lahaayeen muslimiintu halkay halkaa laga soo furanaya sababtu waa maxay waa midnimo kow ka labaadaan tilmaamaya waxa weeyaan aynu ka faa'iidaynaa inaad ogaato taarikhu saqiirkaa lagu akhriya iyo taariikhu kabiirka muslimiinta oo ah yurub waa shalaya inay dunida ka talin jireen khilaafadani hadda waxay sii maqantay mise sannadood dagaalkii koowaad ee dunida burburkeedu dhammaaday wixii ka dambeeyey iska magacmagac bay ahayd danbins boqol sano ka hor dunida waa ka talinaysay xoog bay ku lahay idan inaynu ogaagno taarikh khabiirka muslimiinta oo ah haddaynu maanta dib muslimiintu u midoobaan inay quwa cudma dunida ka noqon karayaan ka saddexaad aan tilmaamayna waxa weeyaan dowladda islaamiga inay ahayd cilmi iyo dhaqaale iyo wax walba inay yadu hogaaminaysay mar oo dowla cumaaniya boqorrada yurub markay isdilaane boqor maxbuus noqdo dee isagaa loo soo diranaya waraaqo oo laleeya waana la xidhaye boqorka soo dah waa boqor nin kale u xidhan ayaa isaga laga codsanaya inuu soo daayo waa midda kale tikhnolojigooda suu horumarsanaa axsan madfac dunida lagu dagaalgalay lahaayeen madaaficda ugu caansan dats way ay qalcad kasta u dumin karayeen ama u furi karayeen waxay lahaayeen madaaficaana idan si kastoo loo eego aqoon ahaan bay hogaaminayeen siyaasad ahaan bay hogaaminayeen addowla alula fi lcaalam bay ahaayeen laakiin waa goormo bay leenahay waa markay muslimiintu midowday macnaheedu maaha inay sidii saxaabadii oo kale ahaayeen akhtaadooda waa wateen iyo gafafkooda laakiin waxay tilmaamaysaa maca gafafkaaga adigoo wata inaad wax jira noqon karto hadday ummadda muslimiinta dib u midowdo su-aasha labaad limaada sumiya cumaaniya maanaa adowla alcumaaniya dowla cuhmaaniya waxaa loogu bixiyey ninkii koowaad ee bilaaba waa ardaqral ninkii la odhan jiray dagaalada ninkii galay waa daawateen baan u malaynayaa filim qoladan islaamiyiintii samaysatay oo qiyaamatu ordaqral la yidhaahdo oo markay qolada cilmaaniintii soo saartay ka hore xariim sultaan ay qolada kalena waxay soo saartay filim la yidhaahdo qiyaamu ortaqral oo ay kaga warramayaan taarikhtii jihaadiga ahaa ee dowla cumaaniya lagu bilaabay cumaankani waa ina ortaqral marka ortaqralkaasi dowladda bilaabay inankiisii koowaad ee boqorka noqda ayaa cumaan la yidhaahdaa dabeetan wixii ka dambeeyey waa aalu cumaan dowla cumaaniya baa loo bixiyey marka imise sanay maaragtay haysatay caalam alislaami dowladaasi xawaalay lix boqoloo sanoo dhadhow bay jirtay laakiin marba in bay leekayd mar anaadool qayb turkiga ka midoo qudhay ka jirtay mar waa ka ballaadhnayd dee markan ay ugu weynaydna waa marka sulaymaan iyo jiraan aanu leenahay waxay ka dagaalamaysay min indonesiya ilaa iyo budabest inta ka dhaxaysay dagaal jirtay min aljeria ilaa iyo baxru khaswiin bay dagaal kaga jirta inta ka dhaxaysa markaanu lehnay dunida ballac iyo dhar dhankaad u eegtaba marna intaasay gaadhsiisnayd marna dee waxay ahayd dowlad yaroo bilaabantay oo anadool ka talisa marka kolba way tawasucaysa laakiin khilaafada islaamiga waxay qabatay ee kow ah saliim oo ah sulaymaan alqaanuuni aabbihii baa bilaabay alkhaliifa alawal lidowla alcumaaniya intii ka horrayse salaatiinunbay sheegan jireen laakiin ninka khaliifka sheegtay markaasi waa saliim wixii ka dambeeya khulafaaha ilaa iyo ka dhacaysay mise meelaha ninkii u dambeeyey sultaankii u dambeeyey dowla cusmaaniya ama alkhilaafa alcusmaaniya magaciisa taariiyo taariikhda taarikhda waad sheegtay waa laakiin ninkaa magaciisa ayaan u baahannahay labadiis dhalay ugu dambeeyey waa cabdilmajiid iyo cabdilxamiid sultaan cabdilxamiid iyo sultaan cabdilmajiid oo ka dambeeya waxaa kaloo lagu weydiinayaa sheekh kutubta taariikhda dowla cuhmaaniya laga helo kutubta ugu caansan wax ma nooga sheegi kartaa adowla alcuhmaaniya dee kutubu taariikh aad bay uga warramaan dadkan xataa mucaasiriintani wax badan bay qoreen qaar baa jira ay hadda turkidu qortay oo arkiivyadii wadankaasi wuxuu waddannadan muslimiinta kaga fiican yahay arkiifyadiisii lama xadina way haystaan innaga caalamulislaam mustacbar baa yimi dabeetana wixii buug iyo kitaab yaallayba wuu qaatay marka maktabaadka dunida ugu waaweyney imka waa baariis iyo london iyo new york iyo dhulkaasi ku yaalliin waa caalamulislaam wixii kitaab yaallay bay badhna xadeen badhna iibsadeen badhna boobeen laakiin iyagu arkiifyadoodii dowla cumaaniya arkiifyadeedii sidii bay u taallaa hadday waxay dib u bilaabeen taariikh aad u badan baana ku jirta inay qoraal dib ugu sameeyaan maalan nin brofessora imminka jira oo sulaymaan alqanuuni oo kale kitaab gaara ka dhigay magaciisa maxaa la ydhaha kitaabka sultaan sulaymaan alqanuuni baabaa la yidhahdaa kitaabka uu bixiyey isaga rofesor eh, fariidun rofesor fariidun baa filaya in la yidhaha magaciisa marka la eego maalan moxamed cali asallaabi ninkan la yidhaahdo kutubta taariikhdiga qorqora adowla alcumaaniya suquuaha waa ka isna kitaab kale dad badan baa haddaad nadka ku dhufato nadka caadigaa wax badan baad ka helaysa nadka caadigaa kutubahaadu tiro badan baad ka helaysa laakiin kuwa arkiifyada laga soo qoray baa ugu fiican waayo iyagu waxay ictibaadayaan qoraallo rasmiyo dowladdu ka tagtay sheekh falastiin waxaa ka dhacaya jihaad ma lagu magacaabi karaa maxaad uga jeedaa wax ka dhacaya falastiin xaalada falastiin qofka suu u soo qoray fartiisii waan ku akhriyaanoo kollet waxaan u fahamnay falastiin hadda xaaladda ka jirta wakhtiga xaadirka ah nin muslimoo la gumaysanayo gumaysiska kicinaya hadduu jihaad noqon waayo maxaa jihaadah baytulmaqdis xorayntiisu hadday jihaad noqodo haddii makiyo madiine la qabsado xorayntooda hadday jihaad noqon waydo maxaa jihaad noqonaya ilaan waa beytkii saddexaad ee muslimiinta bayt almaqdis haddaad dhanka kale u jeeddo dadka niyadooday ku xidhantay dad qoominimo ku dagaalamaysa waxba helimaysa nebiga markii la weydiiyey ninka magac doonaya iyo ninka tolka difaacaya ninka caynkan ayuhuma fi sabiili illaah wuxuu ku jawaabay man qaatala litakuuna kalimatullaahi hiyo alculya fa huwa fi sabiili illah min xayu niya adiga marka lagu eego dagaalku inuu saxya laga yaabaa laakiin adigu inaad ajarba helin haddii aana dee niyo saalixa wadan iyo iyo dee wixii sharcigu sheegaya haddaanad adgu wadan haddaad qowmi dagaalamaya tabita ama shuuci dhulkiisa dhacsanayuuna tahay dee haddaad dhulka hesha heshay haddaad weydana weyday laakiin ajar heli maysa baaraka allah fiik sheekh jazaak allah khayr muxaadaradaas qayimka oo sheekha uu noo soo jeediyey qaybtii dambeedna caawa aan soo gebagabaynay oo ku saabsan runtii ninkaas suleymaan alqaanuuni ilaahay subxaana wa tacaala ha nagu anfaco waxaan waxyar waxaan ku